بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل المؤلف وكاه الليا وحيابها ملبوسات كان لحدو وحي حلال أي وحي حرام يعني وحي بنانتها إن لحدو rag iyo dumarba ay xidhaan iyo wixii ay xaaraan tahay inay xidhaan ayuu halkan mualifku eh, ku tilmaamaya wuxuu ihi mualifku yaxrumu cala arajuli ninkii waxaa ka xaaraan ah isticmaalu lxariir xariirtii isticmaalkeeda ayaa ka xaaraan xariirtii inuu adeegsado bifarshin goglasho wagayrihi iyo goglasho waxaan ahayn wayaxilu waxaa xalaal u ah lilmar'ati haweenaydii lubsuhu xariirtii inay xidhato walasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye taxriimu iftiraashihaa yacnii haweenaydii goglashadeeda ay goglanayso xariirta inay xaaraan tahay ayaa asax oo muctamad ah wa ana lilwaliyi walasaxu wejka asaxnimada badan waxaa weeye ana lilwaliyi weligii inay u bannaan tahay ilbaasuhu inuu u xidho xariirkii asabiya ilmihii aan qaangaarka ahayn qultu waxaan idhi haddaan nawowi ah alasaxu wejka asaxnimada badani waxaa weeye xilli iftiraashiha ah, haweenaydii inayka gulato inay xalaal tahay xariirtii wa bihi qowlka ah ayaa qaطca alciraaqiyuuna ciraaqiyiintu ay gooyeen oo macnaha ay jasmiyeen wagayruhum iyo kayrkood wallahu aclam oo ku yidhi waxaa ninkii ragga ahaa xaaraan ka ah inuu isticmaalo xariirta xariirta lagu sheegaya waxaa weeye waa xariirta ay samayso tixriga loo yaqaano duudat ulqaz xariirtaasi haddaba waa dhar naacin ah aad bay u jilicsanta marka ninkii ragga waa laga xaraameeyey inuu xidho ama uu isticmaalo goglasho iyo keyrkiiba inuu goglado iyo inuu xidho iyo inuu huwado intaba waa ka xaaraan amaa haweenaydii haweenaydii waxaa u bannaan inay xidhato xariirti waxaana taa daliilu ah nabiga sala allahu calayhi wasalam intuu qaaday qico xariir ah cad oo xariir ah ayuu gacanta midigta ku qaaday gacanta bidixdana cad dahaba ah ayuu ku qaaday markaasaa wuxuu hi haadaani xaraamun calaa ummati xillun liinaafin labadan xariirtan iyo dahabkani waxay xaaraan ka yihiin ummadayda lab macnaha intooda ragga ah waa ka xaaraan dumarkana waa u xalaal xadiidka abu daawuud baa wariy sidoo kale xudayfa bn yamaan wuxuu ihi radi allahu tacala canhu nabigu wuxuu naga reebay inaan xidhanno xariirta haddaan raggii nahay ee iyo inaan ku fadhiisanay labadaba xadiidka bukhaari baa wariy haddaba raggii waa laga xaaraameeyey dumarkiina waa loo xalaaleeyey yani waxaa la yidhi xikmada ku jirta ragga yani shahaamadooda iyo raganimadooda ayaysan u habbooneen xariirtaas inay xidhaan laakiin xariir waxaa jirta ah oo warshadu ay sameeyaan iminka oo shabahda xariirtii dabiiciga ah laakiin dixriga aan soo tilmaanay duudatulqas aysan soo saarin marka xariirta noocaas rag iyo dumarba waa u inay xidhaan yani la mid ma aha xariirtii dabiiciga ah nasku arore waa xariirta dabiiciga ah ee xariirta sinaaciga warshadu ay samaysay ma aha xaaraan waay inkastay fiican tahay rag inay iskaga fogaadaan waxyaabahaas naacinkaa dee aan u khaldin ayaga waaya laakiin dumarka waad ogtihiinoo sharciga had iyo jeer wixii quruxsan iyo wixii naacima ayaga waa loo baneeyay waxaa la yidhaha gabadhi waa xalaal inay xidhato xariirtii laakiin waa ka xaaraan buu weli inay goglato waa asax buu ku tilmaamay qowlkaas laakiin dib buu ka sheegi doonaa mualifku khilaafu lasax inuu muctamad yahay oo khilaafu lasax wuxuu leeyahay goglashadu xaaraan ma aha qowlkaasu mualifku dib ka rajaxi doonaa maxaa yeele nabig alay slam wuxuu hi xillu liinaafi yani xariirtu waxay xalaal u tahay dumarkii markaa muusa kala qaadin xidhasho iyo iyo goglasho toona qowlkan laakiin diidaya inay dumarkii gogladaan xariirtii wuxuu leeyahay waxaa loo ogol yahay waxawey xidhashada oo raggii ba isku qurxinayaan laakiin goglashada nooc israaf ayaa ku jira laakiin sidaa saxiix ah wayna goglan kartaa wayna xidhan kartaa mar haddii loo ogolaado inay xidhato goglashadana min baabi awlaa inanka yarka ah xariirtii ma loo xidhi karaa waxa weeye isna khilaaf baa ku jira lakiin asaxu way bannaantahay in weligii aabihii ah, maalan ilmaha dhalay inuu u xidho xariir inankiisa yarka inqaan gaadhin hadduu doona mumayisba ha ahaadeen maxaa yal asagu weli nin raga ma noqonin saas darteed way u bannaan tahay xariirtii mid kale mukalafo ma aha wuxuu mualifku yihi alasaxu xillu iftiraashiha yacni waxaa asax ah inay xalaal tahay inay gabadhii goglato xariirta wa bihi qaطca alciraaqiyuun ciraaqiyiintuna qowlkaas ayay gooyeen bu ciraaqiyiinta uu sheegaya mualifku shaaficiyada waxay u qaybsantaa laba ariiqo waaweyn ariiqaة اlkhuraasaaniyiin wa ariiqaة اlciraaqiyiin ariiqaة اlkhuraasaaniyiin waxaa sheekoodu u ahaa ariiqaة اlmaraawisana waa la dhahaa sheekoodu waxa weya alqafaal اlmarwasi sheekh loo yaqaan alqafaal almarwasi ama alqafaal الصagiir wuxuu dhintay sanadii hijriyada ariiqat acraaqiyiinna sheekoodu waxa weya sheekh abu xamid alasfarayiini sheekhaasa sheekh u ahaa sheekhaas wuxuu dhintay sanadii hijrada wuxuu yidhi yaxrum waxaa ka xaraan cala rajuli ninkii isticmaalu xariir xariirtii inuu isticmaalo bifarshi goglashay waayrihi ayrkii yani goglasho iyo xidhashay hawashaynta waa ka xaraan wayaxilu waxa xalaal u ah lilmar'ati haweeneyda libsuhu xariirta inay xidhato waa asax wajka asaxnimada badan waxa weya taxriimu iftiraasha gabadhii inay gugulato xariirtii inay gugulato xaaraannimadeeda wey ayaa asaxa wa anna waxay ku cadfan tahay taxriimkaas marka waxa wey wal asaxu wajka asaxnimada badan waxa wey anna lilweli werigii inay u sugnaata ilbaasuhu damiirka wuxuu u laabanaya xariirkii xariirtii inuu xiro asabiya ilmihi yaraa qultu waxaan idhi alasaxu wajka asaxnimada badan waxa wey xillu iftiraashihaa haweenaydii guglashadeeda inay xalaal tahay oo ay gulato xariirtii wabihi qowlkaas ay qaطca alciraaqiyuun ciraaqiyinta turkooyeen wغayruhum iyo keyrkood wallahu aclam wayajuusu waxaa u lirajuli ninkii lubsuhu inuu xidho xariirtii lidaruurati daruuro inuu u xidho xaalad baahi oo degdeg timaado ka xarin sida kuleylkii oo kale wabardin qabowgii muhrikeyni oo yani halaag sababaya aw ama se fujaa'ati dagaal kadiskii walam yajid uusan helin hayrahu xariirkii waxaan ahayn walilxaajati daga baahina wuu u xidhan karaa ka jarabin sida cadhadii iyo waxakatin cuncunkii ama cadhadii yarayd jarabna waa cadhada weyn xikana waxa weya cadhadii yarayd wa dafci qamlin iyo injirta reebitaankeeda iyo difaacitaankeeda walilqitaali dagaalna waa loo xidhan karaa ka diibaajin sida xariirta loo yaqaano diibaaj diibaajkaasoo laa yaquumu uusan gelaynin hayruhu hayrkiisa maqaamahu gooskiisa macnaha xariirtaas diibaajka loo yaqaano dagaalkii wuu u isticmaali karaa haddii booskeeda wax buuxiyo la waayo mualif markuu soo tilmaamay inay ninkii xaaraan ay ka tahay inuu xidho xariirtii ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa haddii baahi ay keento ama daruuro ay keento xidhashadaas marka wuxuu yihi ninkii waxaa u bannaan inuu xidho xariirtii haddii daruuro ay keento daruuradana waa xaalad baahi oo aad u daran oo qofkii haddii uu waxaan isticmaali waayo uu halaagsamayo wey ama khatar u gelayo baahida laakiin khatar kama dhalanayso xoogaa mashaqaa ka dhalanaysa farka udhexeeya daruurada iyo xaajada waa sidaa haddaba daruuro wugu xidhan karaa daruuradii maxaa ka mid ah kulayl daran ama qabow daran oo uu ka cabsanayo inuu u dhinto isla markaana wuxuu waayey wax kale oo huwado qofkani xarir baa agtiisa taalla dhar kale ma haysto kulayl daranna wuu jira ama qabow daran oo ka cabsanay inuu khatar u galo ama uu dhinto ama dee dhib badan uu ka soo gaadho uu xanuunsado marka ayada ah xariirtii wuu huwan karaa ama wuu xidhan kara sidoo kale hadii xaalad dagaal oo kedis ah qofkii ay ku timaado islamarkaana uusan helin dhar uu xidho oon xariirta ahayn oo agtiisa yaalla markaa wuu eh, xidhan karaa lidaruurati waad ogtiin qaacidada fiqigeen hayd adaruuratu tubixu almaxduuraat yani adaruuraat tubixu almaxduuraat yani daruuraatku waxay baneeyaan waxyaabaha muxaramaadka ah ayay baneeyaan sidoo kale xaajadii buu xidhan karaa xaajada waxaan idha way ka yar sahlan tahay daruurada oo halaag kama dhalanayo ama khatar kama dhalanayso lakin waxaa ka dhalanaya mashaqo badan marka xaajadiina uu xidhan karaa xaajada maxaa ka mid ah sida qofkii inay jirkiisa cadha ku dhacdo jarab waa tanuu leeyahay waa cadhadii ama cadhada yarartaa ee engegan xigka ayaa la dhahaa ama xagka waxa weye waa cadhadii engegnayd wey taasina waxa weeye qofkii hadday ku dhacdo labada xaaladood bay u bannaantaha xariirtii inuu xidho sidoo kale haddii injir uu iskaga reebay injir baa jirkiisa gashay dabeetana injirtaas si kale u iskaga reebo oo xariirta inuu xidho mooyaan ayuu walay markaa way u bannaantay maxaa nabig alayhi salaatu wasalaam cabdiraxmaan ibni cawf iyo cabdullahi ibnu zubayr labadaas oo ay cadho ku dhacday ayaa wuxuu u ruqseeyey inay xidhaan xariirti muttafaqun caleyh xadiidkaas saxiixayn ku sugaya xikmadda ku jirta waxay tahay xariirtu waa maro naacim oo aad u jilicsan marka jirhkii bay u fiicanta marka qofka cadhada qaba jirhkiisu waxaway xasaasiyad buu qabaa had iyo jeer marka maradii way xanuujinaysa way danqaysa laakiin xariirtu maadaamay tahay maro naacima ah, jirhkii eh, waxba ma helayso sidoo kale haddii injir ku dhacdo way bannaan tahay inuu xidho maxaa yeel nabig alayhi salatu wasalaam sida saxiixa ku sugan wuxuu u rugsayay cabdullahi ibnu zubayr iyo cbdiraxmaan ibnu cawf in ay xidhaan xariirtii mar ay ku dhacday injir waaya sidoo kale dagaalkii waa loo xidhan karaa qofkii haddii xaalad dagaal ood ku timaado isla markaana waayo wax yacni uu xidho oon ahayn xariir weliba nooca loo yaqaana jiibaajka iyo halkan malif ku tilmaamay waa nooc xariirta ka mid ah oo dar kale meeshiis uusan gelaynin yani xagga hubka difaaciisa yani jiibaajku waa xariir adag oo qallafsan marka jirkii waxay ka difaacaysaa yani hubkii qaarkii bay ka difaacaysaa marka haddii dee xaalad dagaal ugu baahdo inuu u xidho way bannaantay waaya wuxuu i wayjuus waxaa u bannay rajulu ninkii lubsuhu inuu idho xariirtii lidarurati darura inuu xidho ka xarin sida kuleelga bardan qabo weli keeni waa halaagaya oo mase kujaati xarbin dagaal kadiskii walamijid hayru heyrkii uusan helin walilxaajati baahina uu xidhan karaa ka jarabin sida cadadii xakatin iyo cadadii qalalayd ee yaryarayd wa dafci qamlin iyo injir reebitaankeed walilqitaali dagaalna wuu xidhan karaa ka diibaajin sida xariirta loo yaqaana diibaaj diibaajkaasoo laa yaquumu hayru heyrkiisa uusan gelin maqaamahu gooskiisii wayaxrumu waxaa xaaraan ah almurakabu wixii laga sameeyey min ibraysama xariirta loo yaqaano ibraysam wa hayrihi iyo keyrkii in zaadawa haddii uu ziyaado wasnu libraysami yani wasankii ama culayska ibraysamku hadduu ka ziyaado duntii wayaxilu waxaa xalaal ah cagsigu kaa cagsigii oo haddii wasankii wixii aan ibraysam ama xariir aan ahayn uu ka bato ibraysamkii ama xariirtii wakadaa saas oo kale in istawaya haddii ay sinmaan oo isla ekaadaan xariirtii eyrkii way bannaan tahay marka inuu maradii xidho i wajka asaxnimada badan wuxuu ku yidhi marada laga sameeyey xariir iyo eyrkii yani waxay iskuu jirtaa maradan dun iyo xariir dun iyo xariir ayay ka samaysanta waxa weeye waxaa la eegayaa midkoodii badan hadday xariirtu badanta waxaa weeye xaaraan buu noqonayaa xidhashada maradaas xaaraan bay noqonaysaa haddii duntu ay badatana xalaal bay noqonaysa hadday isla ekaadaanna sidoo kale xalaal bay noqonaysaa marka la xaraameeyey inuu xidho qofkii maro xariirtu ku badan tahay de taasi waa iska caddahayoo dee maadaama xariirtu ay ku badan tahay xukunkii haalibka ayaa la siiyey hadday duntu badan tahayna markaa aqlabkii baa xukunka la siiyey hadday sinaadaanna maxaa yeelay waxay xalaal u noqotay eh, maadaama maradan xariir aan lagu tilmaami karin oo dee iskugu jirto xariir iyo dun iskugu jirto markaa xariir lagu magacaabi mahayo waxaana asala xalaalnimada nabigana alayh sala slam si ibn cabaas uu tilmaamay wuxuuna reebay uun in la xidho marada xariirta khaaliska almusnat min alxariir yani xariirta khaaliska ah inuu xidho qofkii ayuunbaa eh, la xaaraameeyey laakiin haddii dee dun ay ku jirto oo markaa duntaasi ay la eg tahay ama ay ka badan tahay xaraam noqonayso wuxuu ihi wayaxrum waxaa xarana almurakkab wixii laga sameeyey min ibriisama dunta xariirta iyo wagayrihi xariir waxaan ahayn in zaada waa haddii uu ziyaado wasn ibriisam yani xariirtii miisaankeeda hadduu ziyaado wayaxilu waxa xalaala cagsigu arrinka cagsigiisa oo haddii duntii ay ka badato xariirtii wakadaa saasoo kale mustawaya haddii ay isla ekaadaan waa la mid kale asax wayuxilu waxa xalaala maaha shaygii duriza maradii turisa lagu saagsaagay ow amase turifa lagu faraq tolay bixariirin xariir qadar alcaadati caadada qadarkeeda maradii hadday tahay dun caadi ah, laakiin qayb ka mid ku jirto laba nooc way noqon kartaa in saagsaag xariir lagu tolay macnaha meelaha qaar ayaa xariir lagaga tolay waa lagu saagsaagay marka ayada ah way bannaan tahay qofkii uu xidho maradaas waxaana shardi ah in eh, aysan ka badanin qadra arbaca asaabic afar farood qadarkeeda wa inaysan ka badanin xariirta yani xariirtaas lagu dhajiyey ama lagu saagsaagay marada waxaa shardia inaysan afar farood ka badanin maxaa yeele xadiiskii ibni cumar ee saxiix muslim kusugna arrinkaasu tilmaamaya wuxuu yihi eh, ibnu cumar radi allahu tacaala canhu nabigu uu nahiyey ama uu reebay in la xidha xariirtii markii laga reebo mawdica isbicin aw isbacayni aw alaain aw arbac marka laga reebo wax dhan far ama laba farood ama saddex farood ama afar farood marka eh, taasi waxa wey waa saagsaag talabaadi waxaa weeye in faraqa lagaga tolo oo lagu qurxiyo xagga hoose oo ama darafka marada la raaciyo xariirtii taasina way bannaan tahay hadday qadaran caada ay tahay qadaran caada waxaa looga jeedaa inaan lagu badanin oo maaragtay xaji aysan ka bixin yani inta caadiga dadka ay ku talaan waa la yaqaana laakiin wax badan lama ogolo lakiin wax yaroo dee darafka la raaciyey wax dhiba haba yaraateen male xataa haddii afar farood ay ka badato wax dhiba male wuxuu i wayaxilu waxaa xalaala maa turisa wixii lagu saagsaaga oo mise turifa faraqa lagaga tolay bixariirin xariir qadra alcaadati cala qadarkeeda walubsu awbi wayaxilu wax xalaala lubsu thawbi maradii xidhashadeeda maradii adnajis ee nijaasayd fii hayri salaat salaada hayrkeed wa naxwihaa iyo salaada wax la mid ah laa jildi kalbin ay haragii maya wa khinziirin iyo doofaar ilaa lidaruuratin darro inay jirta mooyaane ka fujaa'ati qitaalin sida dagaal kadiskii wakadaa saasoo kale jildu lmaytati haragga bakhtiga na waa saasoo kaleo ma banaana in la xidho fil asax wadka asaxnimada badan wayaxilu waxaa xalaal alistisbaaxu in la shito ama la hunsado biduhni annajisi dufankii nijaasta ahaa cala lmashhuuri qolka mashhuurka wuxuu leey mualifku waxaa xalaal ah qofkii inuu xidho maro nijaas ah laakiin salaada keyrkeed yani salaada keyrkeedu ku xidhan karaa ama salaada keyrkeed wixii la mid ah oo wuxuu oga jeeda salaada wixii la mid ah dawaafkii faradka ahaa ama khudbadii jumcada wixii loo shardinayay maro daahir ah in la xidho de mare nijaasi markaa ma banaan inaad xidhato ila salaadii kuma ansaxayso mare nijaasi sidoo kale dawaafkii kuma ansaxayo mare nijaasi khudbadii kuma ansaxayso mare nijaasi laakiin wixii intaa ka soo hadhay waxyaabihii aan loo shardinayn ee dahaarada mare nijaasi qofka hadduu xidho dala gurigiisa ayuu macawis nijaasa yani gurijoog ahaan u xidhanaya wax dhiba male wax dhiba male wax dhiba male laakiin waxaa xaaraan ah haragga ayga iyo doofaarka in qofkii uu xidho oo uu markaa haragooda uu ku labisto waa xaaraan maxaa yeele de haragoodu lama magdin karo haddii la magdiyo xataa de daahir ma noqonayaan lakiin xayawaanaad kale haragood haddii la magdiyo daahir buu noqonaya laakiin daruura hadday keento haragga eyga iyo haragga doofaarka inuu xidho sida maalan dagaal kedisa qofka ku yimi markaa wuu u xidhan karaa dee daruuradoo de waad garanaysaa daruura tubiixu maxduuraat sidoo kale haraga baktiga waa xaaraan qofkii inuu xidho inay daruro ay jirto mooyaane haraga maytada intaan la mafdinin ka hor lama xidhan karo waxaa xalaalu mualifku yidhi qofkii inuu shito ama uu hursado oo uu faynuus ahaan ama guriga ku iftiinsado saliid nijaas ah ama dufan nijaas ah inuu misbaax uu ku shido way banaanta saliidda nijaasta lama cuni karo lamana cabbi karo laakiin waa loo isticmaali karaa in fayusti lagu shigo oo lagu iftiinsado guriga maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey faaradii ama waxaa weeye jiirkii ku dhacay subaga nabigu uri alay slam hadduu subagaas ingaga yahay jiirkii iyo waxa ku hareeraysanba tuura haddii uu dareerayana guriga ku shid ku yid nabig ala sl oo intifaacsada xadiidka daxa waa waa tiqaad laakiin riwaayadka qaar baa tilmaamaya haddii uu qoyan yahayna daadiya faariquun waaya wuxuu yidhi walubsu thawbi najisi waxaa xalaal ah maradii nijaasteeda in la xidho fii hayri salaati macnaha maradii nijaasooday salaadda keyrkeed waa loo xidhan karaa wanaxwihaa salaadda keyrkeed waxaan ahayn yacni salaadda wixii la ah waxaan ahayn waa loo xidhan karaa laa jildi kelbin wakhinziirin ay iyo doofaar maya oo lama xidhan karo ilaa lidaruuratin inay daruuro ay keento mooyaane xidhashadaas ka fujaa'ati qitaalin sida dagaal kadiskii wakadaa sidaas oo kale jildulmaytati bakhtiga haragiisa waa la mid oo asna waa xaaraan in la xidho filasaxoodka asxaniban haddayn daruuro ayna jirin wayaxillu waxaa xalaala alistisbaaxu in lahurshito ama la hursado biduhni dufankii anajisa nijaasta ah cala lmashhuuri qowlka mashhuurka ah baabu salaati alciidayni ciidaynkii salaadoodii ayuu baabkani ka hadlayaa ciidaynka waxa weeye ciid alfitri ciid aladxaa waxaa ciid lagu magacaabay ciidi maxaa yeelay waxay ka timid min alcawd cawdkuna waa noqosho maxaa yeeley naxariista ilaahay addoomihiisa u naxariisanayo iyo fadliga iyo farxadda uu siinayo maalinta ayaa soo noqnoqonaysa sanad walba sidaa darteed baa ciid lagu magacaabay baabkan iyo fasal ka dambeeya lix arrimood buu kaga hadli doonaa marka koobaad wuxuu ku sheegi doonaa xukumka ciideynka marka labaad wuxuu ku sheegi doonaa cidda loo jiday man tushracu lahu salaat اlciid marka saddexaadna wuxuu sheegi doonaa kayfiyata salaat اlciideyn sida loo tukanayo salaada ciideynka marka afraadna wuxuu sheegi doonaa aadaab salaat اlciid aadaabta ciideynka looga baahan yahay qofka fasalkaa dambana wuxuu ku sheegi doonaa laba masalo ah takbiiraadkii ciideynka oo ahaa takbiirtii muqayadkaahayd iyo tii mursalka ahayd ama takbiirkii mutlaqahayd iyo tii muqayadka ahayd wakhtigeeda muddadeeda iyo siiqadeeda sidoo kale wuxuu ka hadli doonaa ciideynkii hadday tagaan oo wakhtigoodii uu tago in la soo qallaynayo masaladaas ayuu faahfaahin doonaa mualifku hiya ciideynkii ama salaat alciidi sunnatun sunno weeye mu'akadatun oo la adkeeyey waqiila waxaa yidhi fardu kifaayatin waa fardu kifaayo watushracu waxaa la jideeyaa salaat اlciidi jamaacatan jamaaca ayaa lagu jideeyaa walilmunfaridi qofkii keligii tukanayana waa loo jideeya walcabdi addoonkii walmarati haweenaydii walmusaafiri qofkii socotada ahaa oo waqtuhaa waqtigeeduna waxaa weeye bayna طuluuci الshamsi cadceeddu markay soo baxdo inta u dhaxaysa iyo wasawaalihaa inta ay cadceeddu zuulayso labadaa waqti inta udhaxaysa wey yusanu waxaa la sunayaa taakhiiruhaa in dib loo dhiga litartafica say kor oo u kacdo cadceedii ka rumxin ay ka qadri rumxin waran qadarkii mualif halkan wuxuu ku tilmaamaya xukunkii salaadulciidda iyo waxaa weeye ciddii loo jidaynaya iyo wakhtigeeda wuxuu ihi mualifku salaada ciiddu waa sunno muakad ah sunno la adkeeyey wey nabiga calayhi الsalaatu wasalaam wuu laazimi jiray oo kama tegi jirin sidaa darteed bay noqotay sunno mu'akada waajib ma ahoo nabiga calayhi الsalaatu wasalaam ninkii caraabiga ahaa ee weydiiyey waxa waajib ku ah xagga salaadaha nabigu ui alayh الslat wasalaam hamsu salawaati fi اlyowmi wاleyla yacni maalintii waxaa laga rabaa shan salaadood markaasa wuxuu hi hal calaya hayruhaa waxaa laga rabaa shanta salaadood waxaan ahayn nabigu ui alayh slam laa ilaa an taطawac maya salaad kale oo laguu leeyahay oo salaadaha shanta aan ahayn ma jiraan buu nebigu alayh salaa slam ma jirto waayahay haddaba waa sunno mu'akad ah qowl baa wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay waa fardu kifaaya qowlkaasi wuxuu daliishanaya wuxuu leeyahay waa min shacaa'ir alislaam waxa weeyaan shacaa'irta islaamka ee waaweynee muuqata markaa sidaa darteed waxay noqonaysaa fardu kifaayo ayay noqonaysaa oo hadday dadkii badh ay la yimaadaan intii kale dembigu ka dhacaya salaat alciidayn waa lagu tukan karaa jamaaco kelikelina waa loo tukan karaa laakiin waxay ku fadli badan tahay in lagu tukado jamaaco saasaa loo jideeyey waa salaadaha lagu jideeyey in jamaaco lagu tukado haddii qofku keligii gurigiis ku tukadana way u asaxaysaa waayahay sidoo kale waxaa loo sunneeyaa salaad alciidaynkii addoonkii inuu tukado haweenaydii inay tukato qofkii socotada ah waa loo sunneeyaa inuu tukado salaat alciidayn waayahay waktigeeduna waxaa weeye waktiga salaat alciidaynka la tukanayo cadceeddu markay soo baxdo ilaa inta ay ka zuulayso inta udhaxaysa markay soo baxdo cadceeddu waa la tukan karaa ilaa inta ay cadceeddu ay zuulayso waktigeeda wuu joogaa mar haddii waktiga duhurka uu galo oo cadceeddu ay zuusho waktigeedii markaa wuu tegay waxaase sunno ah in dib loo dhigo salaat alciidaynkii ilaa cadceeddu ay kor u kacdo qadar rumxin waran qadarkii yani waran qadarkii waa fii ra'yi alcayn asha aragtideeda wey laakiin cadceeddu waxay jartay yani maylal aad u badan ayay jartay inagu aynan qiyaasi karin marka waxaa lagu qiyaasaa taqriiban an iyo toban mir labiiyo toban ilaa an iyo toban mir markii ay kasoo wareegta cadceedda xilligii ay soo baxda ama ay shuruuqi markaas in la tukado ayaa fiican intaa dib loo yardhigo xoogaa sidaasa fadli badan marka cadceeddu ay sa usoo baxdo in la tukado ma fiicno maxaa la waqtu karaaha yani waqtu karaaha wey waqtigaas inkastoo dee salaadan ay tahay salaad daata sabab oysan karaaha noqonaynin laakiin waktigaas si ahaanba salaada in la tukado waa laga fiicay wuxuu ihi wahiya salaat اlciideynkii ragcataani waa laba ragcadood yuxrimu biha uu xidhanaya qofkii uma dabeetna yati wuxuu la imaanayaa biducaai اliftaaxi ducadii furashada uma dabeetana sabci takbiiraatin toddoba takbiir yaqifuu istaagayo bayna kulli intayni laba takbiir oo walba dhexdooda ka aayatin ay ka qadri aayatin aayad qadarkeed oo in la kale muctadilatin aayaddaasoo dhexdhexaad ah yuhalilu wuxuu leeyahay laa ilaaha allah wayukabiru wuxuu leeyahay allahu akbar ilahay wuu weynaynaya wayumajidu ilaahay ayuu weynaynayaa tamjiidku waxa weyaan ilaahay in la weynayo wayaxsunu waxaa wanaagsan inuu dhaho subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallaahu akbar inuu sidaa dhaho ayaa habboon subxaan allah ilaahay baa nasahan walxamdu lilah ilah bay mahadi u sugnaatay walaa ilaaha macbuud ma jiro ila allah ilaahay mooyaane wallaahu akbar ilahay baa cid kasta ka weyn uma dabeetana yatacawadu wuxuu la imaanayaa isticaadadii wayaqra' wuu iyo yani wixii ka dambeeyey yukabir wuu kibaaranaya fi aaniyati ragcaddii labaad hamsan shan takbiir ayuu kibaaranaya qabla alqira'ati qaradii intuusan bilaabin ka hor wayarfacu yadayhi labadiisa gacmood buu kor u qaadaya fi ljamiici dhammaan takbiiraadko idin markuu la imaanayo gacmaha ayuu kor u qaadaya sida markuu takbiiratu ixraamka xidhanayo oo kale walasna ma ahaanin takbiiraadka aan soo tilmaanay fardan farad ma aha walaa bacdan bacdina ma aha oo abcaadii salaada ka mid ma aha walow nasiyaha qofkii haddii uu hilmaamo oo sharaca uu guda galo fi qiraa'ati qiraaadii qiraadii hadduu guda galo intuu hilmaamo takbiiraadkii faatat takbiiraadkii way tageen oo wakhtigoodii baa tagay wakhtigii la akhrin lahaa qofkiina lama imaan mahay wa fi lqadiimi qowlka qadiimka wuxuu leeyahay yukabiru wuu kibaaranayaa oo takbiiraadka uu la imaanayaa maa lam yarkac hadduusan rukuucin intuuna rukuucin takbiiraadkii wuu la imanayaa waaya wyaqra' uu akrinaya bacda alfaatixati faatixada kadib fi luula ragcadda hore qaaf buu akrinaya suurata qaaf fi aaniyati ragcadda labaadna ikhtarabat suurata ikhtarabat buu akrinaya bikamaalihimaa yani labadaas suuradood dhammaystirkooda ayagoo dhammaystiran buu akrinaya jahran codkana kor buu u qaadaya halkan wuxuu ku tilmaamay mualifku qaabkii loo tukanaya ama kayfiyadii ciideynka loo tukanaya wuxuu hi waa laba ragcadood salaat alciid culammaduna isku waafaqsan yahin arrinkaasi qaabku u waxa wey qofkii inuu xarmado ou xidho labadii ragcadood oo ku xidho biniyat eh, salaat alciid inuu niyeysto markaa inuu tukanayo salaaddii ciidda ahayd ee sunnaha ahayd waaya markii uu xidho wuxuu la imanaya ducaa ayu ducoo ka mida duaa ducooyinka ayna soo dhaafay ayuu akrinayaa dabeetana toddoba takbiir ayuu la imaanaya toddobadan takbiir way ka madax bannaan yihiin takbiirat alixraam waa takbiir oo kale oo tii takbiirat ixraam aynu ku jirin wayaan laguma tirinayo takbiir markuu ku dhawaaqo ta kalena weli uusan dhawaaqin inta udhexaysa waxaa fiican inuu xoogaa aamusa udhexaysiiyo uu yar istaago xoogaa oo takbiiraadku xidhiid uusan ka dhigin markuu takbiir la yimaado uu yar hakado xoogaa haddana takbiirta lagu xujisiiyo weliba qadar aaya muctadila aaya dhexdhexaada qadarkeed uu markaa eh, hakiyo takbiirtii kale isla markaana intaa labada takbiir udhaxaysa uu la yimaado dikriga subxaan allah walxamdu lilah walaa allah wallaahu akbar inuu hoosu dhaho ayaa habboon tahliil iyo takbiir iyo la yimaado iyo taxmiid waayo iyo tasbiix sidaa inuu la yimaado ayaa fiican dabeetana wuxuu la imaanayaa tacawudkii isticaadadii ayuu la imaanayaa dabeetana wuxuu akrinayaa faatixadii iyo suuraddii ka dambaysay kadibna ragcaddii hore saasuu ku tukanaya ragcadda labaad markuu soo kaco wuxuu la imaanayaa an takbiir oo ise ku jira takbiiratlintiqaamki takbiiradu kusoo kacay an takbiir oo takbiiradaas ise ku jirin ayuu la imaanayaa intuusan tiradii bilaabin gacmihiisana kor uu qaadaya takbiiraadkaas oo dhan toddobadii takbiir ee ku jiray ragcadda hore iyo shanta dambe markuu la imaanayo gacmaha kor buu qaadaya takbiiraadkan xuunkoodu waa maxay ma farad baa ma sunna ma bacdiba farad iyo bacdi toona mehe waa sunno waa hay ka mid a hay-aadkii salaada sidaa darteed sujuudsahu lagu kalimahay qofkii hadduu hilmaamo takbiiraadka oo faataxadii uu bilaabo ku laaban mahay intuu faatixadii joojiyo takbiiraadkii akhrin maayo marba hadduu faatixadii ruknigaad guda galo takbiiraadkii sunnada ahaa dib ugu noqon mahayo ee qiradiisu wadanaya sujuud sahwina loogama baahno sujuud sahwina loogama baahno qowlka qadiimka ah ee aqwaasha imaam shaafici ka mid ahaa qowlka qadiimka waad garanaysaa inuusan muctamad madhab ku ahayn oo uusan xujo ahayn qowlka qadiimka wuxuu leeyahay haddii qofkii uu hilmaamo takbiiraadkii aan soo tilmaamay toddobadii takbiir ragcadda koobaad iyo shantii ragcadda labaad wuu la imanayaa xataa hadduu tiradii bilaabay intuusan rukuuci karo mar hadduu rukuuco laakiin rukuucdii ka soo kici mahayo oo takbiiraadka la imaan mahayo ilaa rukni ficil uu guda galay laakiin faatixada haddii uu guda galo waxa weeye wuu u laaban karaa takbiiraadkii xataa qowlka jadiidka ah ma diidayo laakiin wuxuu leeyahay sunno maaha in loo laabto laakiin qofkii hadduu u laabto salaadiisii ma bogayso hadduu u laabto salaadiisii ma bogayso kadib markuu faatixada akhriyey wuxuu akhrinayaa ragcadda koobaad suurat qaaf ragcadda labaadna wuxuu akhrinaya suurat iqtarabat labadaas suuradood buu dhammaystirayaa jahri buuna ku akhrinayaa waxaa kaloo bannaan inuu akhriyo saddex isma rabbika laclaa ragcadda hore ragcadda labaadna hal ataaka xadiidu lghaashiya labadaaba nabiga calayhi slat slam way ka soo roreen wayusanu waxaa la sunneeyaa bacdahumaa labada ragcadood dabadooda khudbataani laba khudbadood qofkii inuu aqriyo khadiibka ah inuu laba khudbadood yimaado arkaanuhumaa labada khudbadood rukniyaashoodu ka hiya ay kayani arkaanihimaa wa sunanihimaa yani arkaantooda iyo sunantooda labada khudbadood ayuu la mid yahay fi yani labadii khudbadood ee jumcaha xagga arkaanta iyo xagga sunanta ayay labada khudbadood kala mid yihiin yucalimuhum wuxuuna ku barayaa fi lfitri ciidilfitriga wuxuu ku alfitrata yani axkaam alfitra yani axkaamta zakaatufitrika ayuu ku barayaa wa fi ladxaa ciid اladxaana wuxuu ku barayaa aludxiyata axkaamtii udxiyada yaftatiqu wuxuu ku furfuranayaa aluulaa khudbada hore bitisci takbiiraatin sagaal takbiir wahaaniyata ta labaadna bisabcin toddoba takbiir buu ku furfuranayaa wilaa'an oo xidhiidh ah waaya halkana mualif wuxuu ku tilmaamayaa khudbataynkii labadii khudbadood ee waxaa weeye ciideynka laba khudbadood baa sunno ah hal khudbo ma ah waa laba khudbo labada khudbo xagga arkaanta iyo xagga sunantaba waxay kala mid yihiin labadii khudbadood ee jumcaha arkaantii lasoo dhaaftay ee shanta ahaa iyo sunantii waxaa weeye loo sunaynayay khudbataynkii jumcada ayay kala mid yihiin khudbada ciidilfidriga ama ciidda waxaa weeye yar wuxuu ku baraya kubara ku barayaa khadiibku dadka oo ama u sheegaya ama u akrinayaa axkaamta zakaatulfidriga alfidr markuu leeyahay looga jeeda axkaamta zakaatulfidriga ayuu u sheegaya ilan zakaatulfidri baa dadka laga rabaa qaar baa laga yaaba weli inaysan bixinin fi ladxa ciid aladxahana ciidda weynna wuxuu barayaa axkaamta udxiyada ilan udxiyada ba dadku la imaanaya wuxuu ku furfuranayaa buu ku yidhi khudbada koobaad sagaalka kbiir khadiibku markuu khudbada u istaago intuusan xamdanadii la imaanin xataa xamdigii iyo saligii waxba usan sagaal takbiir ku bilaabaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar sagaal takbiir buu khudbada ku bilaabayaa talabaadna wuxuu ku bilaabaya toddoba takbiir oo xidhiir ah wilaa'an macnaha waxba uma dhexaysanayo wayundabu waxaa la sunneeyaa alguslu maydi ayaa la sunneeyaa maalinta ciidda wayadkulu waqti waqtigiisana wuxuu ku gelayaa binisfi leyli habeenka niskiisa wafii qowli qowlna wuxuu leeyahay bilfajri fajarka ayuu ku gelayaa wataayub in laiscadriyo oo cadar la marsado ayaa sunno ah watazayinu in laisqurxiyo kaljumcati sida jumcada nagu soo dhaaftay sida jumcada laisku qurxinayo oo kale in laisku qurxiyaa sunna ah wa ficluhaa in lagu sameeyo salaada ciida bilmasjidi masaajidka dhexdiisa ayaa afdal ka fadli badan in lagu sameeyo meel aan masjid ahayn oo saxaro ah waqiila waxaa layidhi bisaxraai saxraha meesha bannaan ee masallaha ah ayaa fadli badan in ciid lagu tukado ilaa lacudad cudurdaan inuu jira mooyaane wayastakhlifu imaamkii uu ka khaliif yeelanayaa man qof yusallii tujiya bidacaafati dadka taagta daran ama itaalka daran waa yahay wayadhabu qofkii aan ciidda tukanayn wuu ku tegayaa fii ariiqin jid wayarjicu uu ku soo noqonayaa fii ukhraa jid kale wayubakiru الnaasu dadkuna way kala hayaan wayaxduru اlimaamu imaamku wuxuu soo xaadirayaa waqta salaatii waqtiga salaadiisa ayuu soo xaadirayaa wayucajilu wuu dedejinayaa fi اladxaa ciid اladxaha salaadda wuu dedejinayaa qultu waxaan haddaan nawowi ahay waya'kulu wuu cunayaa fii ciidi اlfidri ciid اlfidriga qabla salaati salaada ka hor ayuu cunayaa oo wax soo cunayaa wayumsik wuuna af haysanayaa fi اladxaa ciid اladxaha ciidda weyn waxba soo cuni maayo intuusan salaada tukanin ka hor wayadhab wuu tegayaa qofkii salaada ciidda tukanayay maashiyan asagoo soconaya cagihiisa ku socda bisakiinatin xasilooni ayuu markaa ku tegayaa meeshii ku tukanayay ciidda walaa yukrahu lama ka habo annaflu sunno qablahaa qabla salaati اciidi salaat اciidda ka hor inuu sunno tukado looma ka habo ligayri اlimaami imaamka kayrkii wallahu aclam halkana mualifka wuxuu ku tilmaamayaa aadaabtii ciideynka wuxuu ihi waxaa sunno ah qofkii inuu maydho maalinta ciidda ah ama ciidilfidir ha ahaato ama ciidiladxa ha ahaato waa sunno waxaa loo qiyaas qaadanaya jumcada nas ku soo arooray ma jiro laakiin waxaa loo qiyaas qaatay jumcada waayahay midda kale waa maalin yani laisqurxinayo markaa sunno weeye in qofkii uu maydho qofkii ama ha doono inuu xaadiro ciidda oo kusoo tukado ama yuusan doonin marba maalin ciid haddii la joogo dhammaan dadku dhan waxaa laga rabaa xataa qofkii xanuunsan an bixi karin inuu maydho ayaa sunna ah waaya waktiga usliga ah usliga ciidanka wuxuu gelayaa binisfi leyl habeenka niskiisa yani habeenka haddii niskiisa dambe la gaadho waa la maydhan karaa qowl baa wuxuu leeyahay maya ee fajarka ayuunbaa la maydhan karaa waxaa kale oo sunnaha qofkii inuu cadarkii udgoona u marsado sidoo kale inuu isqurxiyo dharka u fiican uu xidhan kara inuu xidho ayaa sunno ah waxaa kale oo sunno ah in eh, lagu tukado ciideenkii masjidka masjidka ayaa ka fadli badan in lagu tukado meesha saxaraha ama masallaha ah horta masjidka masjid alxaraam ilaa hadda waxaa lagu tukadaa ciideynka lagu tukadaa waa masjid aada u weyn marka laa shaka inuu ka fadli badan yahay masallaha laakiin eh, haddii masjid alxaraam aysan ahayn masaajidda kale caadiga ah midkoodee fadli badan in masallihi lagu tukadayo in lagu tukado eh, masjidkii khilaaf baa ku jira madhabka laakiin qowlka muctamadka waxaa weeye masjidka haddii dadkii uu ku filanya u deeqayo oo cilil uusan ku ahayn eh, in masjidka lagu tukado ayaa fadli badan masaajidda waaweyn ee jawaamicda laga hadlayaa laakiin masaajidda yararka ah ee dadkii aan qaadayo lagu tukan maayo janadii yarka dadkaan qaadayn lagu tukan lahay masalaha lagu tukanaya lakin masjid jaamic oo kale maalan masaajid weyn oo saaxaad waaweyn kaasoo kale ciidaynkii waa lagu tukanaya isagaana ka fadli badan maxaa yeele masjidku waa ah goob cibaado goob cibaado marka meeshaa bannaan ee saxara ah asaga ka fadli badan nabigana alayh sala slam saxaruu ku tukan jiray laakiin saxara wuxuu u tukan jiray maxaa yeele masjidkiisu kuma fillayn dadka ciid usoo labaxaya rag iyo dumar leh iyo dadka tuulooyinka xataa dhadhow ka imaanaya muse ku filan saa darteed nabig alay slam wuxuu u baahday inuu banaanka u baxo meel bannaan dadka ku tujiya si dadkii maaratay meesha bannaan ay u deeqdo qowlba wuxuu leeyahay saharaha fadli badan in lagu tukado in cudurdaar uu jira mooyaane sida maalan roob oo kale hadduu roob jiro markaa masjidka lagu tukanayaa laakiin hadduusan cudurdaar jirin saxarahaasaa fadli badan buu leeyahay maxaa le dadka sidaasaa u fudud haddaba imaamkii hadduu dadka uu ku tujinayo masallaha meel bannaan hadduu ku tujinayo wuxuu reebayaa qof dadka ku tujiya masjidkii dadka dacafada ah ee taagta daran ama itaalka daran ee meeshaan saxana aan iman karin sida dadka da'da weyne waayeelka iyo dadka xanuunsan oo kale qof tujiya dadkaas ayuu u reebaya masaajid ku tujiya waxaa sunno ah qofki inuu jidku ku tago jidna uu kusoo laabto macnaha jidka uu ku aadaya salaada ciidda iyo jidka kusoo laaban inuu isweydaariyo ayaa fiican macnaha jidka uu ku tago inuusan kusoo noqonina jid kale uu kusoo laabto ayaa fiican siduu nabiga alayh wasalam uu samayn jiray nabiga alay slam jidkuu ku tago mooyaan jid kale ayuu kusoo noqon jiray xikmada ku jirta arrintaas culammadoosu khilaafta aqwaal badan baa ku jirta waxaa ka mid ah waxaa la yidhi nabig alay slam jidka dheer ayuu mari jiray markuu ciidda usii socdo markuu soo noqonaya jidka gaaban ayuu mari jiray jidka dheer wuxuu maraya si khadawaadka ajarkii uu u barto jidka toobiyad ahana wuu kusoo noqon jiray waxaa kaloo la yidhi nabiga alay slam labada jid wuxuu kala dugi jiray si labada jidba yowma qiyaama uga markhaati kacaan inuu maray waxaa kaloo yidhi si eh, dadka uu macnaa uu fatwoodo eh, dadkii su-aal u baahan sidoo kale waxaa la yidhi dadka masaakiinta ama fuqarada jidadkaa joogo si wax u siiyo aqwaal kalena ma lehi calaa kulli xaal si dootaba ha noqotee qofkii inuu labada jid isweydaariyo waa sunno nabi alayh ala slam lagaga dayanayo sidoo kale waxaa sunnaha qofkii inuu kallaho salaada ciidda an yubakir wakti hore inuu baxo ayaa fiican oo u jarmaado waa dadka ma'muumiinta ah laakiin imaamku wuxuu imanaya waktiga salaada waktigaas u soo degaya imaamka hore uma imaanaya lakiin waktiga salaada la gelaya ayuu imaamka soo xaadiraya isla markaana waxaa sunno ah in uu dedejiyo salaad ciid اadxaa yani salaat aladxaa inuu horay u tukado ayaa fiican ciid ilfidri inuu xoogaa dib uga dhigo ciid ilfidri inuu dib u dhigaa fiican si dadkii wakti u helaan ay sakatufidriga u bixiyaan ciid iladxaana inuu horay u tukadaa fiican si dadkii markaa ay wakti u helaan xoolahoodii duxyada ahaa inay gowracaan xilli hore marka labadaba waxaa wey saas u kala duwan yahay waxaa kaloo sunno ah salaatu ciid ilfitri markuu qofku u soo baxayo inuu wuxuu soo cuno timir witer ah saddex xabo ama shan midh ama toddoba midh soo cuno ayaa sunno ah. ama uu soo qureecdaba intuusan salaad usoo bixin ilan qofkani soon ayuu ka soo baxay marka si u muujiya maanta inaysan ahayn maalin soon oo maalintii fadriga ta ayaa markaa la suneeya inuu horey wax ugu soo cuno laakiin ciid aladxa ciidda weyn qofkii wuu afhaysanaya waxba soo cuni maayo markuu u soo baxayo ciidda salaadda ciidda laakiin markii uu salaadda ka laabto ayuu markaa qureecanaya waxaa sunno ah ciidda inuu qofki ku yimaado socod gaai ama gaadidiiba soo raaco ma fiicno inuu cagtiisa ku yimaado ayaa habboon isla markaana si xasilooni inuu u socdo makruuh ma aha inuu qofkii aan imaamka ahayn inuu salaad sunnaha ka horraysiiyo salaada ciidda salaada ciidda horteed hadduu sunno tukado yani sunnahaasi aslan horta salaada ciidda sunno raatiba male yani sunno ka horreeya sunno ka dambeeya toona male wax nasakh masalo laakiin imaamku isagu marnaba tukan maayo salaad salaada ciidda horteeda waxba tukan maayo kadibna waxba tukan maayo nabig alay slam arrinka kama sugnaan oo de imaamka asagoo markuusa u yimaadaba dadku masalaada tukanaya markii uu dhammeeyo salaadana dadkii ayuu markaa u khudbaynaya laakiin ma'muumiinta haddii ay tukadaan wax dhiba male makruuh maaha sunana ma aha makruuhna maaha way bannaantahay dadka ma'muumiinta hadday markii ay meesha imaadaan laba ragcod iska tukadaan waa de waa sunno mutlaq ah wax nas oo xaaraameynaya la diidaya ma jiro waaya wyudab waxaa la suneeya alquslu mayli waydulu wati watigiisa wuxuu gelaya binisfi lil habeenka niskiisa biqowli qowl wuxuu leeyahay bilfajri fajrka ayuu ku gelayaa maydhigii salaada ciidda wataayub in wax udgoon la marsadaa sunaa watazayin in laisqurxiyo dhar quruxsana xidho kale jumcada sida jumcada wa ficluhaa salaada ciida in lagu sameeyo bilmasjidi masaajidka lagu tukado ayaa afdalu ka fadli badan in meel kale oo masaajid ahayn lagu tukado waqiila waxaa layihi bisaxraa'i dhulka bannaan in lagu tukado ayaa fadli badan ee masallaha ah ilaa licudrin cudurdaar inuu jira mooyaane wayastaklifu imaamkii uu khaliif yeelanayaa man qof yusalli tujinay bidacaafati dadka itaalka daran ee aan imaan karin masallaha ama saxaraha ah wayadhabu qofkii wuxuu ku tegayaa fii dariiqin jid wayarji wuxuu ku soo laabanaya fi ukhraa jid kale wayubakiru naasu dadkii way kala hayaan salaadii ciid ayay kala hayaan wayaxduru imaam imaamkii wuxuu imanayaa wakta salaatii waktiga salaadiisa wayucajilu wuu dadejinaya fi aladxaa salaada ciid aladxaa wuu dadejinaya qultu waxaan idhi wayakulu wuu cunayaa wayakulu wuu cunayaa qofkii fii ciid ilfidri ciid ilfidriga qabla salaa salaada kahor ayuu wax cunaya wayumsikuuna afhaysanaya fi aladxaa ciid iladxaa wayadhabu qofkii wuu tegaya maashiyan asagoo soconaya bisakiinatin si xasillooni ah soconaya walaa yukrahu lama kahdo annaflu sunno inuu qofkii tukado qablahaa salaada ciidda ka hor ligayr imaam imaamka hayrkii looma kahanay lakiin imaamka makruur ayay arrinkaasi u yahay wallahu aclam faslun yundabu waxaa la sunneeyaa fasalkan mualifku wuxuu kaga hadlayaa takbiiraadkii saan hore usoo tilmaanay takbiiraadkii mursalka iyo kuwii muqayadka ah ayuu kaga hadlayaa wuxuu ihi zindagu waxaa la sunneeyaa atakbiiru in la kibaarto biquruubi shamsi cadceedu markay dhacdo leylatay alciid labada habeen ee ciidda fi lmanaazili guryaha dhexdooda in lagu kibaarto walquruubiyo jidadka dhexdooda walmasaajida masaajida dhexdooda walaswaaq iyo aswaaqda dhexdooda birafci sawti iyadoo codkii kor loo qaadayo waladharu qowlka adharka waxaa weeye xooga badan idaamatuhu takbiirta in la joogtaynayo la wadayo xataa yuxrima alimaamu imaamkii ilaa uu ka xidho bisalaati alciidi salaadda ciidda walaa yukabiru ma kibaaranayo alxaaju qofkii xaajiga ahaa ee xajka xidhnaa leylat aladxaa ciiduladxaha habeenkeeda kibaaran maayo bal hase yeeshee yulabbii talbiyadii buu la imaanaya labayk allaahumma labayk walaa yusanu lama sunneeyo takbiirkii laylat alfitri habeenka fitriga ama ciidilfitriga habeenkeeda lama sunneeyo in takbiir lala yimaado caqiba salawaati salaadaha gadaashooda fil asaxi wejka asaxnimada badan haddaan qabana waayahay takbiirtii ciidda waa laba takbiir mulaqa iyo takbiir muqayada takbiirta mulaqa waxaa looga jeedaa takbiirta aan wakti ku xidhnayn salaad gadaasheeda kuma xidhno salaada gadaasheeda kuma qaydno oo kuma xidhno ay wakti ayaa takbiirta lala imaanaya takbiirta muqeydka waxaa loola jeedaa takbiirta dhacaysa salaada gadaasheeda oo ku qaydan salaada gadaasheeda lakiin wakti kale lama gardaaranayo haddaba wuxuu ka bilaabay takbiirtii mulaqeed wuxuu hi takbiirta mutlaqa ah waa sunno in lala yimaado habeenka ciidul adxaha iyo habeenka ciidulfidriga labada ciido habeenkooda markii cadceeddu ay dhacdo in takbiirtii la bilaabo ayaa sunno ah oo takbiirtaasna laga ehm, lagaga dhawaaqo guryaha iyo jidadka iyo masaajidda iyo suuqaqa iyadoo cod kor loo qaadayo rag iyo dumarba inay markaa ay la yimaadaan laakiin cidda la jahraysa waa raggii dumarka la jahri maayaan waxaana daliil u ah in ehm, takbiirtaas lala imaanayo qowlka ilaahay wuuli walitukmilu lciddata walitukabiru allaha calaa ma hadaakum macnaha ramadaanka saa u dhammaystirtaan ciddadii ramadaan isla markaana walitukabiru allaha ilaahay aada u kibaarataan calaa maa hadaakum marka aayaddaasi waxay tilmaamtay takbiirtii ciidilfidriga habeenkii ciidilfidriga laga imaanaya lakiin ciidiladxaa maysa ka hadlay ilan aayadda waxay tilmaamaysa walitukmilu ciddata ciddata ramadaan bay tiri takbiirta lala imaanaya habeenka leylata ciid aladxaa waa qiyaasan qiyaas baa loo qiyaas takbiirta habeenka kalema looga qiyaas qaatay waayo takbiirtaas halkee lagu samaynayaa waxaa lagula imaanayaa guryaha iyo suuqa iyo masaajidda iyo waxaa weeye jidadka intaba wayna soconaysaa takbiirta ilaa imaamku ka xidho salaada ciidda markuu imaamku u xidho salaada ciidda ayay takbiirtii mutlaqa ahayd ilaanaysaa halkaasaa lagu joojinayaa qofka xaajiga ah ee waxaa weeye xajka xidhan asagu la imaan mahayo takbiirtan mutlaqeen soo tilmaanay habeenka laylata ciid اladxaa yani habeenka ay beri oo kale ay tahay ciiddii waxaa weeye weynayd wuxuu la imaanaya talbiyo talbiyada waxa wey labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk in alxamdu wاnicmata laka wاlmulka laa shariika lak inuu talbiyadaa qaado ayaa asaga laga rabaa ilan asaga camal wuxuu ku jiraa xaj marka talbiyadaas asaga mashruuc aha fii xaqihi ee takbiir la imaan mahayo sidoo kale salaadaha gadaashooda sunno ma ah in laga yimaado eh, takbiirta mulaqa ah takbiirta mulaqa ah in lagu qeyda maaha salaadaha gadaashooda oo salaadaha gadaashooda in laga yimaado sunno maa maxay lama soo aroorin qowlka asax ka soo horjeeda wuxuu leeyahay waa sunno in lala yimaado waxaana qowlkaa rajaxay imaam nawowi fi kitaabi اladkaar dadkuna badankood qowlkan dambe ee khilaaf alasax ayuu ku camalfalaa innaga waxataa qowlkaasaan moodaa inaan u badannaha marka salaada la tukado unbaa takbiirta sare la yimaada wax dhiba male haddii la yimaado haddaba taasi waa takbiirtii mulaqa ahayd takbiirtii muqaydkeedna halkan ugu sheegaya wuxuu yihi wayukabiru alxaaju xaajigii wuu kibaaranaya min duhri annaxri maalinta gowraca duhurkeeda laga bilaabo wayakhtim wuxuu kusoo gunaanadaya kusoo gabagabaynaya takbiirtii bisubxi aakhiri tashriiq maalmaha hilbawaansada maalinta u dambaysa subaxdeeda ayuu kusoo gunaanadaya kusoo gabagabaynaya waayruhu xaajiga kayrkiina huwa xaaji buu la mid yaho asna sidaa buu yeelaya sidaa si la mid ah ayuun buu yeelayaa fi labhari qowlka abharka wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay min maqribi leylati naxri habeenka yacni tobnaad waa habeenka ciidda ah ee maqribkeeda ayuu bilaabaya qowlka leeyahay wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay min subxi carafa carafo maalinta carafo subaxeedu bilaabaya waa maalinta sagaalaad wayakhtim wuxuuna soo gebagabaynaya bicasri aakhiri tashriiq maalmaha ilgoorashada ayaa mutashriiqa maalinta u dambaysa casarkeeda ayuu kusoo gabagabaynaya walcamalu camalkuna calaa haada qowlkan dushiisa unbuu ahaaday macnaha dadku qowlkan dambe ayay ku camalfalaan waaya waladharu qowlka adharka waxaa weeye annahu qofkii yukabiruna kibaarayo fii hadi اlayaami maalmahan ilfaa'itati salaaddii tagtay waraatibati salaaddii raatibada ahayd wanaafilati iyo salaaddii naafilada ahayd ee sunnaha ahayd wuxuu ku leeyahay xaajiga wuxuu kala qaaday xaajiga iyo hayra xaajiga xaajiga takbiirta muqayadka ah horta takbiirta muqayadka waxay khaas ku tahay waxay khaas ku tahay ciidda weyn ciid aladxa ayay khaas ku tahay amaa ciid alfitriga takbiir muqayada ma leh macnaha takbiir muqayad oo soconaysa maalintaa waxaa wey ciidda iyo ka dambeeya ma jiro arrintaasna dadku ku khaldamaan had jeer waa arkay masaajid waxaa weeye ciid alfitriga takbiirtan qaydka la imaanaysa magaalada hargeysa masaajidana ka maqlaa maalin waxaan xustaa arrintaas ay dhacday masaajid masaajid hargeysa ka mid ah maalintii ciid ahayd ayay takbiirta wadeen salaad kasoo tukadaa kadib maalintii ku xigtay ayay sii wadeen marka waan u qastay imaamkii baan u tegay waxaan ku uri war heedheh takbiirtan aad la imaanayso ciidulfidriga sunno ma aha mana soo aroorin waxaad ku khaldaysaa takbiirtii muqayadka ahayd ee soo aroortay ciidda weyn ciid aladxaa taasaad ku khaldaysaa taasaad socotaa dhowr cusub laakiin ciidan wax takbiir oo salaadaha ka dambeeya oo soconaya ma jiro ee jooji baan kuwe marka sidii ku jooji marka qofka xaajiga ah takbiirta muqayadka waxay u bilaabmaysaa maalinta tobnaad waa maalinta gawraca yowm naxrina waa la dhahaa waa maalinta ciidda laftankeeda duurkeeda u bilaamayaa takbiirtii wuxuuna kusoo gabagabaynayaa buu hi aakhira tashriiq qofka xaajigaba ka asagu qofka xaajigaba kaas yani min duhri naxru bilaabaya wuxuuna kusoo khatimayaa masuuf aakhira tashriiq qowlba wuxuu leeyahay yani xaajiga keyrkii xaajiga buu la mid yahay asna wuxuu bilaabayaa maalinta tobnaad maalinta ciidda duhurkeeda salaad duhur kadib ayay takbiirta keyrka u bilaabaysaa wuxuuna kusoo gabagabaynayaa maalinta ayaama tashriiq u dambaysa waa maalinta saddex iyo tobnaad subaxeeda ayuu kusoo gabagabeynaya waaya qowl kale wuxuu leeyahay qofka aan xaajiga ahayn la mid maha xaajiga asaga waxaa u bilaabmaysaa takbiirtu habeenka beri oo kale ay tahay ciidda maqribkeeda qowl kalena wuxuu leeyahay maya waxay u bilaabmaysaa maalinta carafo waa maalinta sagaalaad salaada subax marka la tukado wuxuuna kusoo gabagabeynayaa bicasri aakhir tasriiq salaada casr marka la tukado maalinta ayaamu tasriiqa u dambaysa ee maalinta saddex tobnaad ah qowlkan haddaba u dambeeya ee mualifku cabira fii qowlin qowlkaas ayaa camalka dadku uu ku dareeray walcamalu calaa haada yani dadka qowlkan dambey ku camalfalaan eg waxyaabaha qowlka rajac waxaa ka mid ah in dadkii ay ku camalfalaanba salafan wa khalfan yani waxay noqonaysaa sunna camaliya sunno ay dadku marka ay ku dhaqmeen oo markaa eh, yani eh, culimmadoodii caamadoodii ay ku dhaqmaan marka qowlkan dambe ayay dadku dhaqmaanoo qofka aan xaajiga ahayn takbiirta muqiidka maalinta carafo subaxeeda ayuu bilaabay markuu salaad subax tukado ayay takbiirta u bilaabmaysaa salaad kasta uu tukado takbiirtaas ayuu la imaanayaa salaad kasta uu tukado wuxuuna kusoo gabagabaynayaa takbiirtii maalintii saddexiyo tobnaad aakhir ayaama tashriic casarkeeda salaada casar markuu tukado ayuu takbiirta la imaanayaa kadibna wax takbiiroo la imaanaya ma jiro haddaba takbiirtaas yacni goortee la akrinaya waxaa la akrinayaa ama lala imaanayaa markii qofkii uu tukado salaada faradka ah iyo salaada sunnaha ah ama raatibaha ahaato ama salaad sunno mulaqa ahaato iyo salaada qallaha ah salaadii faradka ah iyo qallihii iyo raatibadii iyo sunnihii intaba salaad kasta uu tukado wuxuu ka dambaysiinayaa takbiirtaas aan soo tilmaamay wuxuu idhi wasiiqatuhu siiqadiisu waa takbiirta almaxbuubati ee la jeclaa macnaha ay sunnaha weeyaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd inuu sidaa dhaho ayaa sunna ah wayustaxabu waxaa la sunneeya an ku daro kabiira والحمd للh كيirا وسubحaaن اللhi بكرة وأصيiلا كبيiرta horta waxay raacsan tahay الله أكبر كبيiرa inuu dhaho والحamd للaahi ilaahay ayay mahadin u sugnaatay kaثيiرا in badan وسubحaaن اللahi ilaahayna زhnaantiisa بكرaة gelin hore وأصيilan iyo gelin dambe subx iyo galabkiiba ilaahay bay naزhnaan u sugnaatay xumaan o dhan inuu ka naزhany haddaba siiqadan ayaa sunaa ah in lala yimaado takbiirtii saddex jeer buu la imaanaya takbiirtii dabeetana wuxuu la imaanaya tahliishi laa ilaha illa allah dabeetana takbiirtii laba jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar welilahi alxamd siiqadaasaa u fiican hadduu siiqooyin kale la yimaadana wax dhiba male laakiin siiqada sunnada ah ee mashruuca waa tan waxaa sunnaha ah inuu ku daro allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wa subxaana allahi bukratan wa asiila waxaa kaloo sunna inuu ku daro laa ilaha illa allah walaa nacbudu ila iyah mukhlisiina lahu diina walow kariha alkaafiruun waxaa kaloo sunna inuu ku daro laa ilaha illa allah waxdahu sadaqa wacdahu wanasara cabdahu wahazama alaxzaaba waxdahu laa ilaha illa allah wallahu akbar intaaba waa eh, mustaxab waaya walow shahiduu dadkii hadday ka markhaati kacaan yowma alaaiina maalinta soddonaad qabla zawaali cadceedda intaysa suulin ka hor bimuyati hilaali bishii in la arkay waa bisha shawaale allayla almaadiyata habeenkii tegay aftarna waana furayna wasallayna waana tukanayna alciidi ciidii wain shahiduu hadday ka marakacaan bacda alquruubi cadceedii markay dhacday kadib maalintii soddonaad lam tuqbal shahaadatu markhaatigaa la aqbali mahayo geli ahaanba aw amase halka waxay usoo qaddaa shahiduu idaa shahiduu hadday ka markhaati kacaan in ay arkeen bishii shawaal bayna zawaali cadceeda zuulitaankeeda inta udhaxaysiiy walquruubi cadceeda dhicitaankeeda aftarna kolka ayada wala furaynaa wafaatati salaatu laka salaaddii baa tagaysa wayushrac waxaana la jideeya qadauhaa salaaddii in lasoo qaleeya mataa shaa mataa shaa qofkii markuu doono fi adhari qowlka adharkaa waqiila waxaa lihi fii qowlin qowl dhexdii waxaa ku sugan tusallaa waa la tukanaya min alhadi berri ayaa la tukanayaa salaaddii adaaan ada ayaa lagu tukanaya halkan mualif wuxuu ku tilmaamaya masalo laga yaabo dadka inay qabsato ciidanka wuxuu idhi maalinta soddonaad haddii dad ay ka markhaati kacaan laba markhaati ama wax ka badan inay arkeen bishii shawaal xalay goorma inay ka markhaati kacayaan qabla zawaal cadceedii intayna zuulin ka hor macnaa subaxii ayay ka markhaati kaceen annagaa xalay aragnay bay dhaheen bishii shawaal marka iyada ah waa maalin la sooman yahay ufuls waa maalin ramadaan uu soddon yahay oo dadka ay sooman yihiin gelin hore ayay ka markhaati kaceen xalay inay bishii arkeen laba qof oo cadleyn ah oo dee markhaatigooda la qaadanayo ama wax ka sii badan marka ayada ah waan afurayna horta waa la afuraya salaada ciidan waan tukanayna xataa hadday barqa dheer ay tahay tobankii subaxnimo ko iyo tobankii subax hadd warkaa la soo gaaro xilligaasaan afuraynaa salaada ciiddana waan tukanayna maxaa waqtiga salaada ciidda weli wuu joogaa waa haddii aan helno wakti ku filan intayna cadceeda zuulin inaan tukanno laba ragcadood iyo labadeeda khudbadood dadkana aan soo ururin xilligaas xilligaa la gaarsiiyo oo dee lasoo ururiyo haddii laakiin ay ka markhaati kacaan in ay bishii arkeen cadceeddii markay dhacday maalintaas maalintii soddona markay cadceeddii dhacday kadib ayay waxay ka markhaati kaceen xalay inay bishii arkeen shahaadadooda la aqbali maayo markhaatigooda markaa labada qof ama dadka ka markhaati kacbisha inay arkeen la qaadan maayo maxay wax faaida koranaysa ma jirto dadkii waxa weeye maalintii way soomeen yaqiinanna shawaal way gashay mar hadday soddonkii dhamaatay soddonkii ramadaan mar hadii la soomay yaqiinan shawaal way gashay soonkiina dhammaada yani wax faa'iido oo markhaati inaan qaadano uu noo ziyaadinay ma jiro oon ka ahayn in salaada ciidda uu naga tagsi walba salaada ciidda wayna ka tagtay wax faa'iida oo noo kooyay ma jiro marka qowlkooda qaadan mahaye berri oo kale ayaa salaada ciidana tukanaya yani wuxuu mualifku masaladan u keenayo masaladan kale waxay ku habboonayd in lagu sheego soonka marku hadlaye wuxuu halkan uu sheegay waxaa weeye xagga salaada ciidda ayuu ka hadlaya xagga salaada ciidda haddiise ay ka markhaati kacaan inta u dhaxaysa bayna azawaal wlgurub cadceeddii markii ay suushay kadib duurkii baan galay cadceeddina weli mayna dhicin inta udhaxaysa gelin dambe ayay sheegeen xalay inay arkeen bishii shawaan marka iyada waan afuraynaa salaadiina way tagtay salaadii way tagtay haddaba salaaddii hadday tagtay salaadda ciid ila waqtigeedii ku egka zawaalkeed maxaan samaynaynaa waxaa sunnaha markaa in la soo qalleeyo salaaddii mar alla markii qofkuu doono ayuu soo qaleynaya yacni waxay qallayn karaan gelinka dambe qallaygu tukan karaan salaatu ciidi waxay qallayn karaan maalinta ku xigta subxi waxay qallayn karaan maalinta kasta dambaysa lakin waxaa fiican inay qalleeyaan gelin dambe hadday u suruu hadday ku adkaatana subxi ayay tukanayaan iyadoo qallo ah qowl ba wuxuu leeyahay qallayn mahay ee subxi ayaa la tukanaya adda lagu tukanaya adda ayaa lagu tukanaya maxaa yeele wuxuu leeyahay khaladku uu ku badan yahay bilaha laga yaabo dadkan markhaatigaa sheegay markhaatiyaasha ah inay khaldameen baa dhici karta bilsha ismoodsiiyeen marka shicaarkan weyn ee ciidda ah u baajin mayno saa darteed berri ayaa adda lagu tukanayaa iyadoo qalla aan ahayn oo adda ah ayaa la tukanaya wallahu tacaala aclam وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين